بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع ابن عمرو ابن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يقنى أبا عبد الله عن عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال سألت خالي هند ابن أبي هالة abtiga baan weydiiyey xadiidkan iyo sanadkan ba dhowr goor baynu soo maray laakiin alfaad iyo siyaaq cusub oo hadda ku keeni doona wa kaana wuxuu ahaa hind ibn abi haala wasaafan nin tilmaami og tilmaami og buu ahaa can xilyati rasuuli illah ay can sifati rasuuli illah nabigu aada u tilmaami jiray oo nin ku fiican tilmaanta suubanaha ayuu ahaa wa ana aniguna ashtahi waxaan jeclahay an yasifa lii inuu iga tilmaamo minha min sifati rasuuli illaahi shay-an atacallaqu bihi shay aan ku dhago markaa aan qaatoon fahmo fa qaala wuxuu yidhi abtigay xasan bn cali ba abti loo yahaad kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa fakman fii nafsihi wey ay mucadaman caiiman fii nafsi baa loo jeeda fakman iyo caiiman naf ahaanta nebigu waa weynaa oo haybad buu lahaa mufahaman mid la weyneyo ay mucadaman cinda alkhaliiqa waalkhalaa'iq isagu waa weynaa oo mahiib buu ahaa weeye dadkuna way weyneyn jireen kaana mufahaman ay caiiman fii nafsihi mufahaman ay mucadaman fi inda cinda alkhalq tafsiir kale iyo macno kaloo wadaado ku sheegayna waynu kusoo marray muqadimadii xadiidka sideedaad yatala'lau wajhu wejigiisaa ifi nabigu talaluan ka alqamar laylat albadr talalau lqamari dayaxoo kale siduu u u nuuro buu u nuuri jiray oo laylat albadri habeenka afariyo tobnaadka jooga dayax dhamaystirmay cadda dhamaystirmay dayaxeedoo kale siduu u u ifi jiray fadakara alxadiida xadiidkii buu sheegay waxaa sheegaya hind bn abi hala bituulihi maca tuulihi dherarkiisa lala qabo qaala xasan wuxuu yihi maxalushaahidku fakatamtuhaa tilmaanta abtiga ii sheegay baan qariyey fakatamtuhaa alxuseyna zamanan xusein baan zamaan ka qarinhaya buuri xasan baa odhanhaya tilmaanta abtiga iga siiyey nabi maxamed tilmaantiisi iyo muuqaalkiisii iyo sifadiisii ayaan walaalkii xuseen ka qarsaday buuri ibn cali muddaan ka qarinhayay uma xadatuhu waan u sheegay tilmaantii fawajadtuhu qad sabaqanii ileyh waxaan uga qarinayay bal inuu hubsado asaguna inuu awowgii raadiya tilmaantiisa uu dabagalo dhinac cilmidoona uu yahay iyo in hawlo kale ku mashquula inuu yahay buu tijaabanaya ee ma ahayn kitmaanulcilm uma intaa kadib xadastuhu waan u sheegay xusein baan xadiidka u sheegay lai sheegay fawajadtu xusein waxaan helay qad sabaqanii asagoo iga hormaray ilayhi ila alxadiidi waalcilmi hortaybu basho intuu u tagay buu waraystayba anaaba dambeeyey fasa'alahu abti wuxuu weydiiyey camaa sa'altu canh wixii anigu aan weydiiye oo kale u weydiiyey wawajadtu waxaan kaloo helay o iga dheeraaday <clears throat> qad sa'ala abaahu aabihii calay buu wey anugu waxaan ku gaabsaday abtigay oon idhi nabiga ii tilmaani xuseen wuxuuba ku daray aabihii calina wuuba weydiiyey nabigi waqad wajadtu waxaan helay qad sa'ala isagoo weydiiyey abaahu caliyan weeye hade can madkhali nabiga soo gelidiisa guriga markuu soo galo wuxuu samayn jiray wa makhrajihi markuu baxo wuxuu nabigu samayn jiray wa shakli hay-adi nabiga qaabkuu ahaa falam yadac muusan ka tegin minhu min waصfi rasuuli اlaahi wa mrihi shayan waba kama tegin wuxuu ka tegayba ma jiraanba cali baa si ban ugu tilmaamay <clears throat> qaala xusein xusein haddaba marka wuxuu yidhi fasa'altu abi aabbahay waxaan weydiiyey can dukuuli rasuuli اllaah rasuulku markuu soo galo gurigii soo yimaado ahalkiisa qaab dhaqankiisiiy wuxuu samayn jiray faqaala wuxuu hi kaana nabigu wuxuu ahaa idaa awa iyo awa waa luqataan isku mid weeye in la maday in la gaabiyo kaana idaa awaa ilaa manzilihi gurigiisa markuu soo galo ama usoo dheelmado wuxuu ahaa wuxuu ahaa jaza kii u qaybiya dukhuulahu soo gelidiisa alaata ajzaain saddex juz buu ka dhigi saddex qaybood buu waktigiisa ka dhigi jiray juz-an lilah qayb waktigiisa kamida ilaahay buu siin jiray maa licibaadati rabbihi baa loo jeeda wa juz-an gabalna liahli xaaskii carruurta in lala hadloo loo sheekeeyo lala mucaasharoodoo loo joogo la weheliyay rabaan haddaad musaala ku boodo waama lagaa dacwoon sida looga dacwooday saxaabo dhowr ah wa juz-an qeybna linafsihi naftiisuu siiyo inuu nasto oo markaa wuxuu ummadda u sheegi karo sheego asaguna yaraha nasto waktigiisi iyo waxay duruuftiisa unabu markaa qabsado ayuu doonahay iyo u qeyb saddexdaa qaybood buu ka dhigay qeyb cibaado ah qeybna buu danihiisa ah qayb ahalkii reerkii ah uma jazaa wuxuu kala gooye oo qaybshay juzahu baynahu wa bayna annaas waktiga ugu talagala naftiisa inuu danaheeda ku qabsado ayuu ummaddii kale wax ka siiyey ilan waa mucallim muballiq ummaddii diintii gaadhsiinayo halkay gabal ee inuu ku nasto ama uu dantiisa ku qabsado ugu talagalay labada kale oo cibaadat ullahi subxaanahu wa tacaala iyo midka kale ee xaaskii carruurtii reerkii ah labadaa uusan faragelinin tii lafihiisa ahayd buu nabigu markaas sii qaybiyey tajziat lmujaza wey uma jazaa juzahu baynahu wa bayna الnaas ay juzahu linafsihi buu baynahu wa bayna الnaas u qaybiyey fayarudu dalika juzkaasuu celin jiray bilkhaasati bisabab ilkhaasa u naqi jiray cala alcaama naqi jiray juska asaga ah ay wuxuu la kulmi jiray dadka akhyaartooda indheergaradkooda culammadooda guriga ugu iman ayagaasu marka wuxuu u sheegi kara ama fariina ama cilmi asiinaya ayagaa khaasada ah yaa fariintii sii gaadhsiin caamadii saas ujeeda ila nabigu mad ma wada gaadho gurigana lama wada iman karo dad baan guriga nabiga kusoo dhici karin aqoonin aan kusoo hagaagaynin dadka marka khaasada ee dheergaradka iyo culimadii cuqaasha u imanaya ayuu nabigu marka xogta diineed iyo cilmiga siin jiray ayaguna wa usii gudbin jireen caamadii muslimiinta fayaruddu waa naqi jira waa celi jira dalika juزka wixii aadamaha kaga aadan dalika اjuz lلnaas bاlcaamati bsabab اcaama afwa bاlkhaasaةi bsabab اkhaaصة btacliim الkhaasaةi wa tarbiyatihim wa nasixatihim calى اlcaamati bulshaweynta walaa yudakiru ma kaydsan jirin canhum can اlcaamati wاlkhaasaةi شhayئa min cilmihi wuxuu ka kaydsan ama u ka qari ama u ka kaayo ma jiro yani wixii diina ama xila usoo gudbinaya wa kaana min siiratihi dhaqanka nabiga waxaa ka mid ahaa fii juزء اumma ummadda gobolkeeda uu ku samayn jiray ilan gobolkii nabigu uu naftiisa siiyey ayuu ummadina siiyey waxaa ka mid ahaa juskaasi uu ku dhaqmay iithaaru ahli اlfadli biidnihi iithaaru ahli اlfadli biidnihi iithaaru ahli اlfadli dadka ahlfadliga in loo dooro oo lagu horumariyo biidnihi idan oo idanka gudiga in soo galaan dadka cuqaasha ee culummada ee waxgaranaya ee xil qaadi kara fariina tabin kara ayuu idanka siin jiro ayagaasuu la kulmi jiray bal salaadiibu wuxuu yidhi markaan tukanayo intiina oolcilmiga wanuha walxilma ay usoo xigsadeen siay hadha u gudbiyaan wixii loo baahnaa tilmaantii salaadana ay u qaadaan waxaana iga gudbiyaan iyo waqasmuhu calaa qadri fadlihim fi ddiin qasmuhu in la qoraa fiicaana waqasamihi buu qorahaya oo jumladu ku cadfaya waqasmuhu wax siintu ama waxuqaybintuna waxay ahayd nabigu calaa qadri fadlihim kolba fadligooda intuu dhan yahay fi diinka uga fadli ah ama nin walba wuxuu nabigu ku siin jiray ama ku xurmayn jiray ama kusoo dhaweyn jiray kolba diintiisa laa bil xasaabi wal ansaab axsaabta iyo nasabka nabiga wax kuma qiimayn jirine ee taqwada iyo alla kacabsiga ku qiimaysa ina akramakum cinda allahi atqaakum weeye wa qasmuhu wax uqaybintiisu bimacnaa cilmiga loo qaybiyo la xurmeeyo wejiga lasoo dhaweeyo xataa wax siinta mararka qaarkood calaa qadri fadlihim kolba fadligood iyo rabo intuu dhan yahay way fi diini diinka ooga fadli ama oog fadli ah fa minhum waxaa kamid ahaa siyaaqa damaana caddaynaya in wax qaybinta ay tahay fa minhum waxaa kamid ahaa muslimiinti dulxaajati nin hal baahyaa leh baahya dan hal dan buu leh wax u qalmaa la siinaya wa dulxaajatayn laba danoodlaa ka mid a laba qaro la siinaya wa minhum waxaa kamid dulxawaaiji nin dana badan baa kamid a saa darteed bana marku xoolaha qaymanayo ninka iskaabulaha ah iyo ninka xaasleyga ah ooma simi jirin waxsiinta eh, laakiin cadli buu ka dhaqmi jiray wa farqun bayna taswiyati wa bayna alcadli taswiyadu waxaa weeye labadan ruux in wax walba loo simo kan boqol kun la siiyo kanna boqol kun la siiyo kan saacad lala fadhiyo kanna saacad lala fadhiyo cadliguna waxaa weeye nin walba baahidiisii wuxuu mudan yahay in la siiyo ninkan shan caruura iyo laba xaas ayuu leeyahy ama toban ama labaatan caruur iyo saddex xaas xaasuu leeyahy waana iska faqiir kanna islaamnu hadda guursaday buu haystaa wax kalaba ma hayo qol singalna waa iska degan yahay ninkan toban kun baaba ku filan oo sheega isaga xaaskiisa intaasaaba ka badan ninkana konton kumaba deeqdaba marka kana in toban la siiyo kana toban la siiya cadaalad ma ah laakin waa taswiya laysa hada min alcadli wainama huwa min baabi taswiya taswiyadu waa iyadu waa iska baabka ay gaaladu wadaan weye ay ay rabaan inay meel ooba geliyaan ama alcadaala khalqiga nin walba wuxuu mudan yahay in la siiyo wey hadihi diintuna cadaalad bay taqaanaa <clears throat> minhum duaajatayn minhum waaa kamid dulxawaaiji fayatashaagalu bihim dadku nabiga ku mashquuli jiray dadkii ayuu kumau juskiisi intuu naftiisii iloobo ayuu iyagu ku mashquuli jiray wayashhaluhum dadku wuxuu ku hawlin jiray oo ku mashquulin jiray fii ma yuslixum wax wanaajiyo wax tara dadku ku mashquulo laakiin ma bilaash iyo waxaan macna daru nabigu maya wuxuu ku mashquulahayaa iyagana ku mashquulin wax iyaga anfacaya aakhiro iyo adduunkoodii oo waa maxay wlummata wayashqal umma ummaddana ama fii yuslixuhum wlummata ayagaiyo ummadda wax wanaajinaya ayuu ku mashquulin jiray oo min musaa'alatihim ay min su-aalihim nabiga inay weydiiyaan ama min musaalatihim canhu ay can nabiy inay nabiga diin weydiiyaan waxay ka jaahil yihiin waxay u baahan yihiin waxa tala ah ay weydiiyaan taasu ku mashquulin iyo waihbaarihim in loo sheego dadka la joogo nabiga biladii midka yanbaqii lahum ku haboon waxaa ku aadane markaa ku habboone anfacahay in loo sheego oo waxaan anfacayn lagu lugeynin wayaquul wuxuuna ohan jiray liyuballigi shaahidu midka goobjoogga ila jooga ha gaadhsiiyo oo minkum idinka idinka mida alghayba ka maqan fariinta diineed iyo xogta diineed iyo xukunka soo degay iyo sharciga maanta taagan kiina goobjooga ila jooga ka maqane maqanaha ha gaadhsiiya ha u sheego nin walba fariinta iga gudbiyo wa abliguuni isoo gaadhsiiya buu odhan jiray xaajata man laa yastatiicu iblaaqaha danta ninkaan dantiisa gudan karin dantiisa isoo gaadhsiiya nin waxaa jira iska habnugul nin waxaa jira iska sariigto iska xushood badan nin waxaa jira il nugul oo wixiisiba aan caddaysan karin ama aan nabiga u gudbin karin war ninka baahan ee go-moonaya in wax laga gudbiyo u baahan warkiisa iyo keena iisoo gudbiya ama idinku wax ka qabta amaana iisoo gaadhsiiya wa abliguuna isoo gaadhsiiya xaajata man dantii mankaasoo laa yastadiicu aan awoodi karin iblaaqaha xaajada gaadhsiinteedii ninkii wax ka qaban laha in la gaadhsiiyo fa inahu man ablaga sulطaana nin mas-uula ruuxii gaadhsiiya xaajata man ruux dantii laa yastaiicu aan gaahayni aan awoodi karin cafwan iblaaqa gaadhsiinteeda habata allahu allah suga qadamahii adimadiisa yuu ku sugaa jidka siraad yowma alqiyaamati maalinka qiyaamo laa yudkaru lama sheegi jirin dhaqankii nabiga weeye cindahu agtiisa ilaa daalika arrinkaa waxaan ka ahay arrinta ummadda wax u dan ah ama diintooda wax u dan ah ama dunyadoodii ama as iyaga anfici waxaana laguma sheegi jirin wax macnadaro oo iska bilaash ah nabigu ma ogolan weeye walaa yuqbalu lagama aqbali jirin min axadin hayrahu walaa yuqbalu min axadin axadna lagama yeeli jirin hayrahu waxaan kaaka ahayn waxaan wanaag ahayn ama maslaxo aan ahayn ama aan dan ahayn nabigu agtiisa laguma sheegi jirin ninkii la yimaadana warkaa warana laga dhegeysan maayo ninkii hawlo kale xisaabo kala keena warnaga aamus baa laro jooji meel kale lala ah yadkhuluuna usoo geli jireen suubanaha markay idan weydiin hayaan khaasada weeye ruwaadan xaala kownihim ay sahan yihiin ruwaadan waa jamcu raa'id raaidkuna waa ruuxa sahamiye ee biyo iyo baadba iyo daaqsin iyo reerka u raadiyaan loo yaa la yidhahdaa sahan cilmi doona w marka cilmi bay raadinhayaan waxay nabiga ugu iman hayaan adduunya doon ma ahee nabiga inay xaalkiisa ogaadaan wuxuu ku bariyey cilmigii soo degay qur-aankii yimid waxyigii bay sahan ka yihiin walaa yaftariquuna ma aysan ka tegi jirin nabiga ilaa can dawaaqic iyago waba dhadhaminin iyagoon waxba dhadhamin oon afka wax saarin ma aysan ka tegi jirin dawaaqan ay maduuqan waxaan loo jeedaa dawaaqaasi cilmigii iyo waxyigii iyo risaaladii raashinkii iyo cunadii ma aha mana diidayso walaa yaftariquuna nabiga ma aysan ka dareeri jirin gurigiisa ilaa can dawaaqin ayagoo wax helay mooyeen wax helay waxay heleenna waa cilmigii waxyigii diinta weeye haddii wa kaloo addunya <clears throat> waa khayr wayarujuuna waa bixi jireen khaasadu adilatan xaala kownu ay daliilina ay yihiin ama adilaa yani cala alkhayr markay soo baxayaan nabiga ka yimaadaan khayr bay ummadda tusi jireen ilaa khayr ba loo soo sheegay khayr bay ummadda u horseedahayaan ay u horkacahayaan qaala wuxuu hi fasaltu xuseen waxaan weydiiyey qaala xuseen wuxuu hi fasaltu cali waxaan weydiiyey aabbahay can makrajihi taas waa madkhalkii nabiga inuu gurigiisa soo gala yimaado qaabkii u dhaqmi jiray sida loogu iman jiray dadka u yimaada qaabka u maamuusi jiray waxay ka qaadi jireen waxay tabin jireen baa laga hadlay hadda waxaa loo gudbahayaa nabigu markuu banaanka usoo baxo ummadda uu kusoo dhexdarmado muxuu samayn jiray kayfa kaana yasnacu fiihi fi lmakraji qaala wuxuu ihi kaana rasuul rasuulka wuxuu ahaa yakzinu kii xaniba lisaanahu carabkiisa hanta ilaa fi ma yacni waxaan dantiisa waxba dantiisa ah mooye carabkiisu nabiga kana jira bimacnaa wuu aamusi jiray wax dantiisa ama dan adduunya ama mid aakharunbu nabiga ku hadli jiray kaana yakzinu lisaanahu ay yaxbisu lisaanah carabkiisuu hanan jiro oo xanibi jiray ilaa fi ma shay gudihii inuu ka mooyeene yacnihii danaynayo dantiisa ah mooye wa yualifuhum muslimiintu soo dumi jiro waa soo dhaweyn jiray walaa yunafiruhum ma fiijin jirinoo ma didin jirin muslimiinta waa dhaweyn jiray weji la salaamo ruux loo soo dhawaado oo aan laga dheeranin buu ahaa axad dadka kala fiijiyo didiya oo munafira ma ahay wayakrimu wuxuu nabigu maamuus jiroo karaamayn jiray kariima kulli qawmin qoys kasta ninkooda gobka waa gobayn jira nabigu reerku nin bay maamusana xurmeeyaan intaad kala tuurto mid yaroo sakaraado ajaafi oon xurmaba lahayn oo iska inaan gumeed ah inaad tun ka saarato idabdarro wey de mawsha hawshaas waa haween boqorada wey in ninkii magac lahaa labaha dilo adoo kursigaada oga cabsanhayo midaan waxba ahayn oo xoolba lagu qoysina aa madaxa la saarto la magacaabo hawlihii waxaa weeye maxamed siidad barre ummadda ku baaba-asho wey hawshaan looma baahno dadku diintaas nin walba meeshuu ka joogay maaqaankiisa waana ku xurmayso wey wayakrimu kariima kuli qawmin wayuwallihi calayhim gacalna masuul oganay jir wayuwallihi min atawliya gacal afan mas-uulla waa uga dhigi jiray waali amiir naqiib mas-uul baa uga dhigi jiray wayuxadiru nnaasa dadku u digi jiray min cadaab illahi wa ciqaabi baa loo jeedaa ummadda waxaa ku xun iyo waxaa ku ba-an an ku habboonayn buu oga digi jiray wayaxtarisu minhum ayagana waa iska ilaalin jiray wayaxtarisu minhum ayaga laftirkoodu nabigu waa iska dhawri jiray waa iska ururin jiray ixtiraaskuna waa ataxafud canhum inaad isku sii diiso ruuxu dhexgasha xataa nabigu ma samayn jirin waa ku xurmayn waa ku soo dhaweyn adigana ku dhexgeli maayo ruuxan afaarihiisa hoose iyo mashquulkiisi waxaa lama dabagalo wayaxtarisu minhum yataxafadu minhum waa iska ururin jira ururintaa maxaa la socda laakiin min gayri an yadwiya can axadi minhum bishrahu wa khuluqa waataan la awoodi karin is ururin waji iyo akhlaaq ku dheehan wey min ayri an yaطwiya asagoon ka duubayn can axadi minhum axad ayaga ka mid a ah, bishrow furfuraantiisa iyo wakhuluqu dabeec wanaagiisa nabigu isagoo wejiga kuu furfurhayo oo bashaasha oo kusoo dhoweey oo kula dhaqmay sidii dad loola dhaqmo yuu haddana iska ka ururin wax laisku keeni kara ma aha laakiin ambiyon baa isku keenta ruuxa inaad ku isku fakataan oo isdhex gashaan iyo inaad kuma daara daaran noqoto wax udhexeeya waa iska yartahay laakiin nabigu isagoo iska ka ururinaya yuu haddana ku tusahayaa inuu raali yahay oo wejiga kuu fuli oo kusoo dhaweynooda maanto dhan ka dalil akhlaaqdiisa ayib wayatafaqadu wuxuu toyan jiray oo uu warsan jiray asxaabahu asxaabtiisu hebel muxuu ku baxay hebel xaggee aaday maanta ma arag ma xanuunsan yahay salaadii kuma arag maxaa ku dhacay waa ka warqabaa raggiisa hadduusan dadka aadan tabaynin madaaba hadii ragga la socdaba wayatafaqad waa tagan jiray waana tabi jiray asxaabahu asxaabtiisii wayas'alu nnaasa dadkuu weydiin jiray camaa fi nnaasi dadka waxa ka dhex jira iyaguu weydiin jiray maxaa dhib ah xaaladda waa sidee nabadgelyo noolal maxaa la haystaa see wax yahay alisweydiinaya qabiil baa u iman sayidkiina waayo ugaaskiina waayo xaalkiina waa sidee hebel baa ugaas noo ah ka warama waa nin fiican laakin waa bakayr waa nin fiican oo ugaasa laakin calaa anana nubakilhu nab wuxu uhi wa ayu daain adwa min albukli cudurka bakaylnimo iyo gacanadae ka xun ismaba galaanba shuruudda ugaas kamid ma ahaba arkaan ay ugaasnimada ku asaxdaa jirta arkaanta waa laga waayada war bakayl iyo ugaasnimo ismaba gashaba ugaasku waa or waa la qoolin jiray oo nin sidii nin rageed u baxay oo dheer oo golos oo cas oo quruxsan oo ilqabateyn oo geed fadhi buuxis ah baa la dooran jiray oo akhyaar oo hadli yaqaan oo geesi ah oo deeqsi ah oo nin diraca ah la raadin jiray baryahan dambe nin walbo iswaalo af minshaara ah lagu xaabiya intuu doonaba hala ekaade danba lagama laha baryahan dambe hadduu markaa ugaasku faqiir yahayna marka la magacaabo haddii laga hela geesinimadii iyo qurux iyo qoodhi iyo codkarnimadii inta kale hadduu buuxiyo oo xagga adduunyada uu buuxin waayo xoolihii saacaddaasa waxaa loo ururin inta geel uu doona dhowr boqol boqoloo halaadoo geela ah markaabaa xeedaan loo gelin lo iyo adi aan loo buuxin waa inuu dadka ka maarmaada rabaa oo ugaasku daranya qaad weeye hadhow u dhiig qaado oo reeri heshiisiiyo oo u xabadka garaaco oo yidhahdo maxaa isku haysaan nin bay naga dileen mag boqolaan ka rabna ama way go-ahayaan masaasa dhiigina kala badbaadsha boqolkan ay weydiiya laakiin nin xayin baan aan haysanoo sakarada muxuu ku tashan ninku inuu tolla ku tiirsan yahay xeradiisuna ay duuxdo baa la doonaya waa in la kafeeyo lagu filaado hawshaas muhiim bay dhaqan rimiyo oo qiimo badan bay ahayd hadda gaaladu iyo maamullada muslimiinta ka horreeyey waxay ogaadeen ninka shaqaalaha haddaan mushaar ku filan la siino oon lagu filaanin inuusan musumaasku daynaynin oo laaluus uusan daynaynin kitikudhowgu u baahanaya hawl socodsiin hawl fududayn buu u baahanaya waa in lagu filaado la yidhaahdo ninka shanta caruurta haysa maxaa ku filan kiradiisii iyo gurigiisii iyo noloshiisii iyo caafimaadkiisa waa in meel la saaro shaha meel la saaro nin dharisa waa inuu noqdo waxaa ku kalifay waagi dambe iimaankii baa yaraaday waag dadka diintoodii baa ilaalin jirtay ruux isagoo baahan buu iimaankiisu iyo diinkiisu difaacahaya waad baahan tahay bakti looma cunay dadku odhan jireen hadda laakiin waxaa weeye dantaa daqsi Eh, eh, mxuu aha maslaxada maqaarci baa loogu seexdaa daqsi dantiiba mxuu ahaayey quran oogu jiraa hawlo badan baa jira beryahan dambe hawlihii waa la bedelay agoor waxay ahayd mxuu aha waad waad baahantahay bakti looma cuno haddaad dhiman dherarka waa la duwaa waa la doogsanayaa la dacaroon hawlahaasi mahmaha gobanimo beryahan dambe waxaa soo mahmahada yuhuuddaa socota yuhuuddaa shilin walba meeshuu galo noocu doon hado ka dabagelahaya war waaan iska da biyo cabaal baa ku jiro kule soomaaliga war biyo cabaalka waad ku dhiman waad ku naargeliya ka joog maya war waa riba ma wadaadaha baneeyey baa la yii inuu markaa samaynhayaa laga yaabo u dejinay si kastaba noqotee wayasalu naasa cama fi nnaas aljahala can axwaali naas lama ogolo laba fari laba masalo in la kala fahmo dadka in la dabagalo loqodqodona lama ogolo inaad laxdhukon col iyo abaarba moog noqotoda waxbaa la socelina lama ogolo waa inaad u shayga daahirka iyo hawsha weyna dadka dhextaada aad la socoto saad wax oga qabato haddaad tir anugu dadkaan waxba kaba garan maayo allah alaalum halkaasaan ku jiray banaanka iga mara banaanka xilbaaba ku saaraysa banaanka lagaaga mari marka dabagalka ruuxa la qodqodo oo ceebiisa la daba nabigu ma aqoonin diinna ma aha in dadka laga dhagala aadana dan ma aha diinna ma aha labadaa xaalo waa inay kusoo maray sheekh islam ibn tamiya oo ka hadlaya fi jaamic fi siya sharciya hawsha aad uga hadlay qadiyadda ayada wayasalu naasa ama fi naas dadku weydiin jiray waxa dadka ka dhex jira wayuxasinu waa wanaajin jiro waa bili jiray alxasana shayga wanaagsan shayga wanaagsan waa in la bilo la ammaano nin baa wanaag sameeyey shaygaa wanaagsan adna wadaagto in la yidhaahdo wayuqawihi waana xoojin jiray dhibka maanta jira waxaa weye ninkii wanaag la yimaada waxba maadan sheegin baa laleeyahay ninkii wax wanaajiya waad biisay baa laleeyahay hadihi albaliya wayuqabixu nabigu waa xumayn biin jiray alqabiixa shayga xun wayuwahiihi waana dili jiray wayuqawiihi cagsigeeda wey iyo didkeedii shayga xunna nabigu inuu xun yahay buu sheegi jiray wuuna bah dili jiro waa wax taag daran buu ka dhigi jiray min alwahyi ayib xadiidkii kaluu lamid yahay qulu lilmuxsini muxsin wa ilmusi musi qul liman axsana axsanta waliman asaaa sata xadiidka abarani iyo silsilada shekh albani ku keeni jiray xasanka ahaa ninka xumaanta sameeyey waad bi'isay dhaha ninkii bi'iya ee waxaan ku dhaqaaqa xumaan baad ku dhaqaaqdo waad bi'isay maadaan wanaajinin ku dhaha kii wanaajiya waad wacantood waa fiicantood si fiican baad yeeshay ku dhaha ka musia musi baa tahay oo xumaan falow baa tahay ku dhaha muxsinka waad wanaagsan tahay ku dhaha labada arrim haddii isku khaldamaan dhib iyo baaba baa ka imanaya hadda beryahan dambe waxaa weeye kii musii ah waa maxay waa muxsin muxsinkiina waa musii naquul liman asaa axsanta waliman axsana naquulu asata warkaynu saasu iska noqda dhibkii soomaaliya taasuu hadda taagan yahay hmm. muctadil mri xaalkiisu miduu dhexdhexeeyuu ahaa muctadil mri ama muctadil mri aniga waa ii godahaya in la kordhabana waa banaanta almru huna alxaalu washanu wy xaalada nabi maxamed iyo arrinkiisu arrin dhexdhexaad ku socdo ah ayra mukhtalifin ama ayru mukhtalifin labada craabba waa banaan yihiin oon kala duwaneyn xaalad dhexdhexaad oo siman oon iskhilaafaynin oon iska hor imanaynin oo dhaqanaad nabiga ku ogeyn aadan ka waayaynin oodan mid cusub ku arkaynin somal waay dhn gelo hadduu eh, hadduu adimaha dambe habeed ku yeesho waa caadihii xaalad lagu ogaabay dhee hadduu laakiin jeenyaha hore iyo adimada hore uu habeed ku yeesho waa xaajo uguba cusub ilan habeed xagga dambe lug kuwaas maxaa gaadhsiiyey labada nadiif bay ahaan jireen nabigu dhaqan cusuba kusoo bidood ku arkay lama arko dhaqan wanaagsan ku ogeydna ka waaye mejid muctadil alamr laa yakfulu kama ma halmaami jirin can tadkiirihim wa tacliimihim wey laa yakfulu kama ilduufi jirin nabigu dadka in la waaniyo laxusi diinka la baro makhaafata an yakfulu ka baqay u ka baqay inay iyaguna ilaahay halmaamaan haddii ruuxa laska daayo oo lawaanin wax loo sheego aan la gubaabinin wuu is dhigan karaa maalin maalba nabigu intuu istaago khudbala istaagi bacd duhur markaasuu casarka ilaa casar ka hadlahaya maalin kale intuu casarka istaago ilaa maqrib ka hadlay maalin buu nabigu intuu bacd alfajr istaagay baa lagu aadaana duhurki bacd alfajr salaad suxun tukaday oo wardi yar dhamaystay buu nabigu yihi soo dhawaada ismacuu dhegaysta ilaa duhr ilaa maxaa la duhr la aadaamo dadku waa in la waaniyo laga warqabo iyadoon lagu badanaynin ayib <clears throat> aw amase yamiilu ay weecdaano jidkii iyo xaqii ay ka weecdaan isagoo ka baqahaya wuxuu nabigu u waanin ee uusan u halmaamaynin wuxuu ka baqayaa inay isdhigtaan ama xaqi ay ka weecdaan likulli xaalin xaalad kastoo soo kordha cindahu cinda rasuul cataadun shay loo diyaargeliya baa jira cataadun ay mucaddun lahu xaalad walba qaaba ku qaabila u diyaarsan muhiim jiddan waa qadiyadda ayada likulli amrin lahu khuatun madruusa shay walba khia u diyaarsan saa hadday noqoto saasaynu ku dhiganaynaa saa hadday noqoto saasaynu yeelaynaa saa hadday noqoto saasaan dhahaynaa waa in ku talagasho haddii adoon waxba diyaarsan ay xaajo kugu soo kordho indhahun baad caddayn adoon marka jahjahaan haya unbaa lagugu biyo keeni waxaa waa ina wax madruus ah oo diyaarsan ayib geedi iyo nagaadi bay dheheen soomaalidu kala caana dhagasho rool marka la geedi la yahay waa in caano lagu guuro lagu talagalo oo carruurtii loo diyaariyo caana ay sii dhamaan oo waayeelkii ninkii xoolaha rarahayay barax loogu talagalo oo hadhow haddii la furto masagadii la karsan lahaa ee lagu luxus la diyaariyo ninka guurahaya geedigaha baab buu u diyaar nin nagina qaab buu diyaar garoobaa ayib ninka dagaal ku talagelay qaab buu utasho waxbana ku diyaar garoobi in maanta lagu baabi'iyo ood insixaabto iyo inaad guulaysataba waa laba arrimood beriha haddaad jabto oo lagu baabi'iyo meeshaad ku baxsan lahayd halka dariiqaad ka bixiyo haddii halkaa jidgoyo lagaaga dhigo oo tan lagaaga dhigo oo cerka la iskaga yimaado meeshaad geli lahayd inaad ku talagasho haddi waad iskaga talagasho anubaa meesha waxbaxaynhaya socon mayso waa degantihiin oo dal iyo dibadba waa dhuubantihiin waaba la isshidan karaa sidii hadda kahorba loo qaxay xuduuddaa la isjiirsin karaa waa in lagu talagalo ile intii xamar laska soo fiijiyey baa ilaa chili iyo la iscaydsanhayay soo maa ilaa latin america la isdaba taagna waa xaalad iman karta waa in lagu talagalo hawsheeda iyo muuqaalkeeda lala yimaado wey marka likulli xaalin ay likulli amrin cindahu cinda arasuul cataadun ay khua u diyaarsan way ay shayun mucadun lahu shayun mucadun lahu laa yuqasiru kama gaabin jirin can ilxaqi xaqa kama gaabin jirin ama kama soko dhigi jirin soko dhig wey meeshu wax lagu wada inaad ka soko dhigto walaa yujaawizu mana tallaabi jirin ay min almujaawazati min almujaawazati lilxaddi nabigu xaqa kama soko dhici jirin mana dhaafi jirin wey haddii laga soko dhicana waa hawshii murjiada haddii la dhaafana waa hawshii khawaarijta ina sida baraa nin xidhay baa la kacaankii ka sawarada ka tirsanaa markaasaa la yihi maxamedow maxaa ku xidhay ninkaan guddoomiye waaba ninka uqiimo badnaa ragga u diyaar badnaa abaabul iyo kicin hawihii ku ficnaa wey kacaankiibu ka dheereeyeybu waxaan u xidhay kacaankiibuba dhaafayba sida had wakuwada umad o dhan ban uga horkeenayaa dadka tartiib tartiib wax u gelino oo kolba aan qayb hanuunino oo hanuuninta dadweynaha hawshaasa wa ku wadnaa ninkan boqol bu ku socdaaba ummaddina konton bay ku socotaa marka sua kacaanka oola ekaado waa in la xidho bu marka kacaanka in la dhaafo ma aha in laga soka dhacana maaha warku waa intaas annagaba kacaan diineed baan leenahay waxaa weeye laa yuqasiru can ilxaqi nabiga xaqa kama soo ka dhigi jireen walaa yujaawi inaad wax ku fahantaan baan rabaa diinta lagu soo qabta ma ahe walaa yujaawizu mana tallaabi jirin nabigu eh, wuxuu yihi aladiina yaluunahu min annaasi khiyaaruhum aladiina yaluunahu min annaasi khiyaaruhum waa jumlo cusub hadda kacaysa aladiina kuwa yaluunahu nabiga ku xigsanaya ee la jooga oo min dadka dadka kamida ama min kala xidhiidhsanaya iyo khiyaaruhuma kuwii ugu wanaagsan dadka nabigu ula saaxiibay ee la socda ee fadhigiisa ku badan waa dadka usoo banaa leanno ninka remiga yimaada ama socotada timaada ama wafdiga yimaada ama ilqabateenku akhyaarta kula fadhiday fiirinhayaan adoo nin weyn ogoba haddaad un mooryaan dhex fadhido oo uun qaadley dhex joogto haddi waa wax lagu xukumahe inaad mooryaanka kala tahay dadkooda lagugu qiimayn dariskaa lagugu qiimayn faag kula fadhiyaa lagugu qiimayn idan waa in khiyaaru naasi aad la socoto la saaxiibto afdaluhum cinda <clears throat> nabigu agtiisa ka u fadli badan dadka waxaa wey acamuhum nasiixatan dadka muslimiinta midka u fadli badan nabigu u jecel yahay waa acamuhum midka u ballaaran nasiixatan xagga ummadda u nasiixaynteeda nasiixatu lmuslimiin fii diinihim wa dunyaahum ninka u daacadda ah ee u khayr meela ee xidhiidhiya ee ka warqaba ninkaasu nabigu u jecel yahay ninka asaga un reerkiisa ku filaaday ee ninkaasi nabigu wuxuu ka jecel ninka ummadda nin ummadeedka abu ah ka jecel yahay wa acdamahum cindahum manzila ninka u boos wanaagsane nabiga agtiisa darajaiy meeqaan kulen waxaa weeye axsanuhum kooda u wanaagsan muwaasaatan xagga taakulida taageerada ummadda la taageero muwaasaatan garab qabadka iyo muaaaratan garab istaagka waa isku mid muwaasaadka muaasaradu muslimiinta ruuxa caawiya ee baahidooda iyo bugtadooda iyo dhibkooda iyo maqanahooda ka warqaba wuxuu ka qaban karana ka qabta kaasuu suubanu u jecel yahay muwaasaatan xagga caawinta iyo wamuaadarata xagga garab istaag iyo uheelinta qaala wuxuu yihi xusein fasa'altuhu can majlisihi taasi waxaa lagu tilmaamay nabigu markuu soo baxo ummadda qaabka oga dhaqmi jiray iyo miisaanku saari jiray iyo qaabku u kala sooci jiray hadduu nabigu fadhiisto fadhigiisa iyo goobta la fadhiyo sida loo dhaqmi jiray fasaaltu can majlisii baan weydiiyey faqaala wuxuu ihi kaana rasuul اlah rasuulku ilahi wuxuu ahaa laa yaquumu kaan istaaginon kicin walaa yajlisu aan fadhiisanin ilaa calaa dikri alla xuskii mooye hadduu soo fadhiisto ilaahay xuskiiba ku fadhiisan hadduu baxa haya salaam ku tegi majliska wuxuu ku khatimi kafaarat اlmajlis ood garanaysaa waida intaha hadduu soo gaadho ilaa qowmin qolyo meel fadhiyana jalasa wuxuu fadhiisan jiray xayu yantahi meeshuu kula dhammaado bihi asagaaba ahlmajlisu fadhigu hadduu dad fadhi u yimaado meeshii markaa qaaduu ka fadhiisanhaya tu istaaga xaggaan fadhiista ii baneeya meel meesha ma taal halkaasaa banaan uu iska fadhiisan geeskaasaa meel ka banaanta uu fadhiisan xaggaa meel ka banaan waa fadhiisan sidaas wey laanna tawaaduca sidaa keenaya daad madaxa taagto meeshan ima qaado munaasibna ma aha daysan munaasib maxaa ku keenay ma duurkaada geshe ayib wayamuru wuxuu fari jiray bidaalika arinkaa in nin walba fadhiga iyo golaha meeshuu kasoo gaaro uu ka fadhiisto dadkana uusan dhimin buu fari jiray wayamuru bidalika ay an yajlisa kulu axadi xayu yantahi bihi lmajlisu yucطi wuxuu siin jiray kula julasaa'ihi nin walboo la fadhiya jamcu jaliis kula julasaa'ihi nasiibahu nasiibkiisuu siin jiray hadday rag la fadhiyaan ninkan buu qaabilhayaa wuu waraysan wuu bariidin haddana kanu qaabili kulligood nin walba wejibuu siinhaya tadon laba nin uun ku ekaato isha siiso ood uqosashood u musoto nimankana aad marku isha ku xado marna xaggaad uwaldhiis u wareejiso hawshaasi munaasab ma ah waa in wejigaada iyo qaabilada ada kulli aa dadka usintow ila ummadaad udhaxaysaaye <clears throat> laa yaxsabu laa yaxsabu ma moodi jirin ama ma malayn jirin jaliisuhu ka nabiga ruuxa nabiga la fadhiya ana axada axad akrama ama akramu cafwan ana axadan akramu calayhi minhu nin walba wuxuu moo dadkan meesha fadhiya in asaga lagu jecel yahay nabiga cabaar asaga firin soo qaabila haddana nab xuya nabigu maanta u firinaya ogow raggadaa u fiican maa allah uu ishoostu ka wardinhaya ayib ee nabiga dhaqankiisa dadka o inuu usimo wejiga usimo laa yaxsabu ma malayn jirin jaliisuhu nabiga axadka la fadhiyaay ana axadan axad aadamaa akramu inuu ka karaan badan yahay oo ka meeqaan badan yahay alayhi calى rasuuli minhu asaga xaggiisa oo axadkii la qaabilay ah man jaalasahu ninkii la fadhiista nabiga aw faawadahu ama la hadla mufaawdadu waa in xadiidka la isdhaafsado la wada hadlo la tashado xaajada la gorfayo la lafagura wey man jaalasahu nabiga ninkii la fadhiista aw faawadahu ama kala hadla fii xaajatin arrin kala hadlaaya saabarahu nabiga waa u dul qaadan jiray saabarahu hawshaan la isku karima hawl adag wey nin baa dan kuugu iman nabiga dan ugu imanhaya hawl buu u sheegi ilaa ninka hawsha u dhamaysto oo gacanta nabiga uu sii daayo oo ninku u dhaqaaq nabiga ka dhaqaaqi maayo musaabaro hadal baa ruuxu bilaabay ilaa hadalka ruuxu dhamaysto oo ka soo dhamaado ka dhexgeli maayo mudaakhala ku samayn maayo ka goyn maayo intaa u dulqaadanhaya gegsigaa soomaaliya laga heli maayo lagu kari maayo inay hadal kaa sugaan ama kuu dulqaataan ama kuu taagnaadaan laga sugi maayo hawsha iyada ah meel baan ordahayo dameer baxaba igala taagan baaba socotada baryahan dambe saabaru nabiga u dulqaadanhaya saabarahu fi lkalaam saabarahu fii suui ladab xataa hadduu ninkii si xun oola hadlo uu iskaga dulqaado hadduu jafaa ka yimaado remi baa nabiga iskala istaagi oo u dulqaadanhaya saabara xataa yakuuna ilaa uu noqdo huwa axadkii nabiga la hadlay ama laf mufawadoodeed huwa almunsarifa canhu almunsarifa canhu ilaa uu ruux asagoo laabtoo gadoomo gacanta sii daayo ayib ruuxuu hadla dad ka dhaqaaqdo xurmadaray tusaysaa isagoo gacanta ku haysta daad iska dhufato xurmadaray tusaysaa hadalka dad ku geyso waay sharaf daray tusaysaa marka idan ruux waa in loo muujiyo in qalbi dhamaystir lagu qaabilay iyo weji buuxa lana qiimeynayo la maamuusayo ayib hadhowda waa ku ixtiraamhaya ninkaad saa u ixtiraamtay adiguna waa ku ixtiraami dad dadka ixtiraami lagu ixtiraami maayo hawshaa ku talagal waman sa'alahu nabiga ninkii weydiista xaajatan dan adduunyo lam yaruddahu yaruddahu nabigu muusan naqi jirin ilaa bihaa danta isagoo gaadhay mooye aw amasa bimaysuurin wax sahlan oo quruxsano min alqawl weedha mooye nabi dii dan loogu yimaado oo dantii iyo xoolihii dunyada uu heli karo uu siinayo uu bixinaya hadduusan heli karin waxba ma haye ilahay baa waxbaxshee maalin gacanta rabbi wax soo geliyo ii imow waxbaad naga heliye war wanaagsan weeye ilaahay baa faray waima tucridanna canhum ibtigaaa raxmati min rabbika tarjuha faqul lahum qawla maysuura marka inaad ruuxii wanaag tarto ood wax siiso iyo inaad hadal wanaagsan baa laga rabaa lam yurudahu muusa naqdi ilaa b ay ay biwusuuli اxaajati ayb aw amase bimaysuurin xasanin wey erey sahlan oo fudud oo wanaagsan min alqawli weedh ah qad wasica nabigu waa deeqay qad wasica waa deeqay annaasa dadka waxaa deeqay bastuhu nabiga waji furaantiisa bastuhu baa faacilkii wasica ah sida muuqata wa khuluqahu iyo khuluqahu dabeecadiisa dabeeco iyo waji furaan iyo dadnimu dadka ku deeqa nabigu xoolo deeqan deeqan muusan haynin fa saara lahum wuxuu u noqday aban aabbu u noqday wa saaruu waxay noqdeen cindahu asaga agtiisana waxay noqdeen dadku fi sawaan kuwa ku siman xaqa waa ku siman yihiin ninkana in iyo kana istaqaanaan iyo eexa iyo ma yaqaan nin walba kitaabka rabbiga wuxuusiyuu leeyahay ay fa saaruu no saaruu waxay noqdeen cindahu cinda nabiyi fi lxaqi fi akdi lxaqi wa akdi alxaqi minhum wa calayhim walahum sawaan bay noqdeen majlisuhu nabiga eh, fadhigiisu majlisu cilmin fadhi waxbarasho wey ma aha fadhi lagu dambaabo oo cantarabaqash laga qaado oo lagu colloobo oo laysku laayo waa meel wax laga faa'iido iyo wa xilmin dulqaad iyo wa xayaain xushood iyo wa amaanatin isammaan e, iyo aaminnimo warkii kaasoo soo gaadha war lagu kalsoon yahay haddaad sir ku sheegto waa siraan lagaa faafinayn haddii wax ka dhaco oo waxaan gudbaynin oon banaanka u baxaynin iyo wa sabrin dulqaad baa lagu bartaa xilmi iyo cilmi iyo xishood iyo dulqaad iyo ammaana lagu barta ma aha iyadoo la sheegi basi iyadoo waxaa weeyaan tadbiiqa oo camali ah oo lagu tusahayo laa turfacu fiihi اlaswaaq dhawaqa kor looguma qaado fadhiga nabi maxamed laguma qayliyo sawaxan iyo jabaq ma laha walaa tubanu laguma ceebeeyo tubanu laguma dhaleecayo cambaarayn min alabni wahuwa alcaybu abinahu iyo abinhu tabiin baa la ayib walaa tubanu lama dhaleeceeyo lama cambaareeyo fiihi fii majlis arasuul alxuramu jamcu xurma wuxuu ilaahay xurmeeye laguma dhaleeceeyo meeshaas wuxuu ilaahay ammaanayn lama cambaareeyo wuxuu ilaahay xurmeeye laguma bahdilo walaa tunfa walaa tuna maxaa idin qoray idinku tuna saasaa fiican tuna baa fiican saad oo la hormariyo aniga walaa tunha baa i qoran maxaa idin qoran sada miyaa idin horeysa mise nuunkaa idin hore tada maxaa ku xiga ta baa ku xigta aniga nuun baa igu xiga cidday nuun igu xigto ha hagaajiyo walaa tuna lama ammaano falataatuhu dhacdhaca majliska lama ammaano haddii ruux meesha fadhiya uu xumaan ku hadlo ama xadgudub uu sameeyo la ammaani maayo waa la qaban ereyga waa khaldan yahay munaasab ma aha walaalkaa kaama muto waa la qabanhaya soo laguma soo dhihin majliskaasi shayga xurmaysnaa laguma ceebeeyo lagumana dhaleeco laguma cambaarayo sidoo kale hadday xumaan dhacdo inin ka soo baxdana waxaa weeyaan waa la qaban maayo la ammaani maayo nimanna waxay leeyihiin tuntaa lama labeeyo min almuhana hadday falatad ay timaado marna laguma celiyo wey falatadu waa hadalka kaasoo booda falataadku waa jamcu falta falatadu waa maxay waa eray aadan ku talagelinoo si si dhageer kaaga soo boodo xumaan ah markaasad naxaysaa ereygaa markaan lahaa ma garanaysa wax iga ahaayeen ma la kacaysaa erey aan uqastin oo kaa soo boodan wey marka erey soo boodo ah oo afku kaaxa carabku uu kaa xaday hadduu mar dhaco marna laguma celiyo haddaan sada hormarinana waxaa weeye lama ammaano ee waa la qabtaa marda midda ku celinta amaka min atatniya walaa waxaa weeye tuhanna lama labeeyo walaa tuhanna bay noqon mutacaadiliina falataatu ay falataatu lmajlis wey waxaa laga hadlaya hadda mutacaadiliina kuwa dadku siman bay ahaayeen oo cadaalad lagu lagu dhaqo mutacaadiliin dad siman oo sharciga u siman oo cadaab lagu dhaqay ahaayeen <clears throat> bal kaanuu waxay ahaayeen <clears throat> yatafaadaluuna fiihi bitaqwa bal kaanuu waxay ahaayeen yatafaadaluuna kuwa ku kala sarreeya fiihi fi lmajlisi bitaqwa sida alla kacabsiga ninba ninkuu ka qiimo badan yahay xagga alle baa laga soo dhaweyn badan yahay majliska asaga ah mutawaadiciina kuwa isu dulqaato dhulka isdhigay ahaayeen nima nin kale muxuu ahaay iska hoos mariya naftooda ruuga hoos dhiga liida yuwaqiruuna waxay weynin jireen fiihi fi lmajlisi alkabiira waayeelka wayarxamuuna waxay u naxariisan jireen fiihi fi lmajlisi asagiira midka yare daa'imaha ah wayu'hiruuna waxay dunyada iyo xanada u doorbidi jireen u hormarin jireen dalxaajati midka baahan ee dhibana ahaa <clears throat> wayaxfaduuna waxay ilaalin jireen alariiba ay xaq alariib ninka socotada ee koytada cusub xaq bay siin jireen maalin baa fadhigii nabi maxamed baa dhowr saxaabi iskugu timi niman ansaaradoo dee muhaajiriin la yaqaano ay ahaayeen nin cusub baa soo istaagay markaasuu nebigu yihi adaa horreeya su-aashaada soo dayso markaasuu nabiga inagu waan wada joognaaye ninkanaa cusub oo socotay asaga ha horreeyo faina lilariibi xaqa nabi qad axsanta waad wanaajisay idan ninka ariibka hoytada socotada xaqiisa ilaalin jiray wayaxfaduuna xaqa alariib saas wadaadaa akriya nimana waa yaxfaduuna ariiba min adayaaci ninka ariibka hoytada meeluu socdo aan garanay meeluu baryo way ilaalin jireen hoy hoyaad bay siin jireen waa martigelin jireen way ilaalin jireen ayagaa mas-uulka ah labada macnaba isdiidi maayaan xadiidkii dheeraa ee qiimaha badnaa intaas ayay ku dayno in sha allahu tacaala sanadkan waanu soo marray ila tahay xadana maxamed bn cabdillahi bn bazic shaykhu muslim wtirmid wاnasa-i qaala xadana bishr bishr bn fadl qaala xadana shucn xajaaj cafwan saciid ibn abi caruba can qataada can anasin bni maliki qaal qaala rasuul lah sal lay slam low uhdiya haddii laysoo hadiyeyn lahaa ilaya xaggayga kuraacun mijin ama dhudhun kuraacu anqawga inta ka hooseysa wey waa qoob qoob adaa ku fasiray maa duuna alkacbi min adawaabi bay leeyihin wadaadaha qaarkood waa qoobka dhulka la dhiga marka ayib raafka weeye niman waa dhudhunka dhuuban weeye ee looda iyo adhiga khaasatan marka low uhdiya ilaya quraacun qoob haddii laysoo hadiyeyn lahaa ama mijin iyo dhudhun laysoo hadiyeyn lahaa la qabiltu waa yeeli lahaa waana qadan lahaa walow duciitu haddii la yeeli lahaa calayhina oo raashin ahaan iyo raashin laga dhigana la ajabtu waan ajiibi lahaa <clears throat> marka taas waxay tusaysaa nabigu inuusan ahayn nin adduunya daneeya ama waxa loogu yeelay mma aan qiimaynin ee ruuxa muslimka a ah qiimeeya alcibratu waa biddaaci ruuxa kuu yeedhay baa tixgelin ee wuxuu kugu yeedhay lama tixgeliyo hadduu kugu yeedho muxuu ahay koob qaxwo ah waa ku xurmeeyey soomaali waxay dhaha ninku tabay kaama tegiyo ninku tabay waa ninkii walaalka ahaa hebel ahaa maanta bal koob qaxbaa ku xurme waa gobanimo hadduu wax weyn haya waa kusiin lahaa ninkaan koob dhaqin kun ma dhaqaa la yidhi ninka koob qaxbo a quuray koob dahabana oo quurhaya adugu marka waxba koob koobkaa ha walaalkaa xurmadiisa iyo wejigiisa ee waa ku xurme ayib xadaana maxamed shar bundar sheikh ljamacati qala xadana cabdiraxman bn mahdiy qala xadaanaa sufyaan athawriy can muxamed munkadir can jaabirin qaala jaaanii rasuul اlah rasuulka ilahi baa ii yimid laysa biraakibin isagoon saarayn biraakibin baklin isagoon baqal saarayn walaa birdawnin faras cajamina aanan saarayn baqal waa la yaqaanaa haddii birdownkuna waa faraska aan qiimaha badnayn ee alfaras aturki aw alcajami faraska carbe fardaha carbeed baa fardaha ka qiimo badnaa oo fardo lagu xaragooda ahaa kuwan acaajimtu fardo waxay ahaayeen qoobi waaweyn oo tima duful badan oon fiicnayn ilaa aminkan baada ku nool wadamaha kale fardahan qiimaha badan ee xeerar ee dhaadheer oo quruxsan caraba asalkooda laga ergeysto laga keenay bilaad alcarabiya ku dhaqmi jireen idan wuxuu ujeedaa nabi maxamed oo lugeynhayo maashi ah oon farasna saarayn baqalna saarayn birdown faras sakaradan aan saarayn baa yimid bimacnaa yamshi caladi waxdahu waa mutawaadic nin baa ku dhi imow xaggee degad mehelo baabuur la-aan baan ahay taxi soo qaado taxida way unahayaan sigaar bay ku cabaan oo kanay sameeyaan oo ma ma iman karo mar taxi intaa qaato halkaa xurme iswaalini dhiiqada dhex jiiri jirtay maa taxiga ku diideysaa ayib xadana cabdالlahi بn cbdiرaحman الdarimi qala xadaثna abu نaعaym alfضل بn dukay qala anba'na yaحm ibn abi اlhayثm الcaطاr qaala samictu yuusuf bna cabdillahi bni salaamin min sikaari saxaaba qaala wuxuu ihi samaanii rasuulullah rasuulka ilah wuxuu igu magacaabay yuusufa asagaa magaca ii bixiyey wa aqcadanii wuxuu igu fadhiisiiyey fii xajrihi iyo xujrihi waa isku mid xijrihi iyo xajrihi baan ujeedaa fii xijrihi wa xajrihi dhabtiisu ishaaray ama maradii qeybta hoose ee fida ayd bu ugu fadhiisiiyey wa masaxa wuxuu gacanta marshay calaa ra'si riwaaya cinda abaraani wa dacaa lii bilbaraka barkana waa igu duceeyey wadacaa lii bilbaraka ilahay ku barakeeyo nin qiimo badan buu ahaayo barakaysan cabdullahi baa dhalay xadaa idan waxaa weeye waa mutawaadic ilma yar baa nabiga loo keenay dhabtuu saartay waa u ducayna madax umasaxahaya war ilmaha kaadiisa iga du iyo agga carurta iga du iyo qaylooda jabaqjabaqdooda waxaa hawshaa nabiga ohan soo dhaweyn waa qaadahaya qala xadaana yaziid bn aban araqashiy can anas bni maliki ana rasuula lah sal slam xaja calaa raxlin raftin baynu soo maray nabigu wuxuu ku xajiyey calaa raxlin heeryuu ku xajiyey iyo gibil ama gibil dhaday ku taallaaye raftin baali ah oo dhammaaday oo hun ah iyo wa sijaayad kunaa nura aan u arkaynay amanuha ama amanaha inuu yahay arbacata daraahima afar dirham inuu yahay waan arkanaa qiyaas yani waa maro aan qiimo badnayn oo aan gura la saarinin ama gaadida aan la iskaga dhigin oo iska sak iska liidata nabigu ma danaynayo adduunyo ma danaynhayo wy wuxuu helo yuu isticmaalaya walaa yatakalaf falama stawad markay ekaatay bihi birasuul raaxilatu gaadidkiisa hasha ay istaagtay qaala xuu labayka allow kugu ajiibay bixajatin xaj laa sumcata fiiha isus aan lahayn cafwan ismaqashin aan lahayn ha lagu maqlo aysan iga ahayn iyo wadaa riyaa ha lagu arka midnaba riyuhu ha lagu arka weeyo isha iyo ru'yadu khuseeya sumcaduna maqalka iyo halagu maqla dhegtaadu ha baxda weeye laa sumcata fiiha ha lagu maqlay iyo maqlay aan lahayn iyo walaa riyaa i arkay aan lahayn waynu soo maray sanadka dacfiga ku jira xadaanaa isxaaq min mansuur alkawsaj sidaasayna ahayd ayb xadaanaa cabdirazaq bn hama sancaani qaal xadaanaa macmar ibn rashid abu curwat alyamani عن hاbت بن أسلم البناني وعاaصم الأحول بن سلyمان الأحول عن أنس بن مالك أنa رaجuلا khayاaطا nin daweerl ama harqaanl ama sharqaan waxaa tiradaba yadaca rasuula rasuulka u yeedho marti sooray faqaraba minhu nabiga wuxuu usoo dhaweeyey sariidan kibis buu usoo dhaweeyey hilib lagu daray alayhi sariidku waynu soo mara n kibis oog hiliba lagu daray calayhi uu saaran yahay dubaaun bocor baa saaran ama bocor katiib baa saaran ayaa saaraa qarci baa hadda la yidhah luqada carabeed lagu yidhahdaa qaala wuxuu yihi fakaana rasuul lah rasuulka ilaahi wuxuu ahaa ya ya'kudu kii qaata addubaa bocorkaasuu nabigu laacayo qaadanay wa kaana yuxibu dubaa bocorka tidka nabigu waa jeclaa qaala haabit wuxuu yidhi fasamictu anasa ibn malik baan ma yaquulu asoo waagi dambe famaa sunica lii طacaamu raashin layma samaynin aqdaru aan awoodi karo an yusnaca in lagu sameeyo fiihi fi طacaami dubaa bocorka tid lagu daro ilaa sunaca waa lagu samayn jiray wixii intaa ka dambeeyey haddiiba raashin lai kariyo ama aan kariyo oy dhici karta raashinka inaan ku daro bocorkatid oo ku dari jiray maxaa nabigaa jeclaa axbabtuhu lixubi rasuulilaahi halkaasuu ka rabaa idan khaya ninka dawaarlahi harqaanluhu dadka baryahan dambe la yar liida wey mara waag irbad ba lagu jooy suuqa fadhidaa dayl idan la qiimeeya ma ah nabiga khayaad ba u yeedhay harqaanle iyo dabarl adoo kawaanlo uu kuu yeedhay iyo kabatole uu kuu yeedhay ama birtume uu kuu yeedhay ama qolyaha xoorka jeexa ay kuu yeedheen ama qolyaha musqolaha qoda ee wasakda kanuga ee buyadaha ku qaada ay ku ama kuwa qashinka qaaday ayagaa dhanba baasha ku qabaysta ay kuu yeedheen noocaasoo kale wey wabad lahayd war muxuu igu maagay maanu i yeedho bartisoorahaya muxuu igu maagay xaggee ba igu arkay dagaal baad bilaabi war ninkan muslimka ahaa shaqadan waa iska mihnad iyo xirfad weeye ninku camalkiisa iyo meeqaankiisaa lagu qiimeeyaay hawshaani hawl dhib lame ahe waxbaa lagu maru jabaana fuqaydu isku waafaqi waay ku dagaalameen danahaday qabso oo walaalka xurme xadaanaa cafwan xadaanaa maxamed ismaaciil albukaari abu cabdilah saaxib الصaxiix xadaanaa cabdullah bn salix katib اleyth qala xadaanaa mucaawiyaة bnu salix bn xudayr can yaxya bn saciid alansari can camrata bint cabdالraحman qaalat qiila caaisha waxaa lagu yidhi maada kaana yacmalu rasul rasuul الlah rasulka muxuu ku samayn jiray fii beyti gurigiisa qaala waxay tihi kaana bashara min albashar tawaadu baabka tawaducan kusoo jiray soo ma ahayn isugu dhamaan baabkaas asagii baa soo socday bashara min albashar aadama aadamaha ka tirsan buu ahaa bini aadam buu nabigu ahaa yaflii thawbahu mariisa baadhoo fitisha wixii wasaka wixii xanana ku dhegay wixii dunya soo raacday wixii geeday qabsatay wixii iska ila maryihii waaga hor maryahan xiran ee nadiifta ah een waxba qabsanayni ma ahayn maryo iska dufull leh oo gacan lagu sameeyey oo erbad lagu tolay bay ahaayeen markaad meel fadhiisato waxay qaadanaysaa qashinkii wixii o dhan bay lji waa in markaa mar maradii aad baadho iska tifto oo waxii ka saarto haddii kale mare nooc kale ba isu bedeli aadama midab kaleba qaadanba wixii baa ka badan bustaha somalia meel la dhig muxuu qaataa xaabko dhan buu la kacaahaya bustay maryo ahaay mar bustaaba dhaamen bustaa maryaha dhaamen yafli hawb maradiisuu fitishi jiray yafli ay yufatishu hawbahu qolya waxa nabigu mararka injir buu ka fiirin jiray waa lala dagaalamay markaa nabigu waxaa lain jiray xagee ka timaadaa injir dhididka wasakda ah bay ka dhalataa nabigu dhididkiisu cadar buu ahaaba adiba min min nadiifna waa ahaa sinjiidna maba lahaynba cufuunana ma lahayn xaggee wax ka yimaada war qashinka kale maradu qabsanaysaa laga hadlaaya ayib yaflii tawbuhu maradiisuu markaasi baari jiray oo qashinka iyo waxay qaadatay ee saxarka ka saari jiray wa yaxlubu shaatahu neefkiisa adhigana waa maali jiray de cadays loo badeecana isagaa maalahayo ridii lugta qabsano maalahaya wali waa jiraan ariga maalin bo raggooda arig haday maalaan lagu kala baxaa waxaas kibir wey nafta qaban isagoo nafta qabanaysa ariga inuu maalo ku dhici maayo ida hadday yihiinna kaba daranba ariga waa si idahu iyagu waa niman hadda waaaba jira haddaa tira la aan kuliso kudili abad kugu dhufan ba u kala baxay waaas waa baahi baahidaan la arag waa kibir isla weynan baa ku jira lo-da iyo ariga iyo hawlahaas haween baa shuul ku ninka ragga muu geel inu halhaaneed un hal inuu lisaba mooye hawlahaas ku saqajaayo maayo hmm xooluhu waa kulli xoolo barakaysan w arigaada ka baraka badan wax lagu luga ahayo dhanbe waa in la maalo wayakdimu nafsa nafsu adeegi jiray hadduu guriga yimaado int meel dhacsiso waxaa ii keena waxaa soo qabta fartaa taag asagaa adeeganay wuxuu u baahan yahay asagaa qabsan wayakdimu nafsahu naftiisa u adeego u khidmay nabigu sal lay slam hadii mina tawaaduc mutakabiriinta meeshaay fadhiistaan in lagu adeego halkaa wax loogu keeno mooyeen aan far qaadayn baab ma jaa fi khuliqi rasuuli illah wuxuu baab wuxuu ku yimid nabi maxamed dhaqankiisii khuluqiisii qiimaha badnaa khuluqiisii waa la soo badiyey laakiin hadda khuluq khaasa ayaa loo gudbi doonaa ilaa aan konton gaaro joojin waxba hayaan la rogin kitaabka ilaa laba boqol iyo konton saddex boqol iyo konton istaag waa wadahaya xadaثna cabaas بn mحamed الduriy qala xadaثna cabdالlah بn يزيد almqri abu cabdiرaحman almqri min kibaari shuyuخ الbخaarي min kibaari shuyuخ الbخaarي wey toddobaatan iyo dhowr sano ayuu macalin ahaa kaana yuxafid الnaas الqur'an almqri saasaa loogu bixiyey maca kwnihi faqihan muxadiثa mnxariira kana mucalima lkitaab الlah sabcii akara min sabciina sana niyafan wa sabciin buu dadka qur-aanka bari jiray meel la u fadhiyey markaabu cabdullah bn yaziid mar haddaad maqasho baabka halkaana dhaco waa abu cabdiraxmaan almuqri ninkan wey sheikh lbakhaari min shuyukh alkibaar qaala wuxuu yihi xadana layt bnu sacdin qaal xadaثna abu cثmaan اwlid bn abi اwlid qaala an sulayman bn khaarijata maqbul ma lam yutaabac an khaarijata bni zayd bni haabiti qaala dakla nafaru koox baa usoo gashay calىa zayd bni haabit bay usoo galeen dad muslimiina u yimi zayd bni haabit faqaalu lah waxay ku yidhaahdeen xadina noo sheeg oo noo tabi axaadiia rasuuli lah sal l slam axaadiia nabiga wax nooga sheeg faqaala wuxuu yihi maada uxadiثukum war nabi maxamed in badan baa la noolaay oon kaatiba u ahaay inaad xadiid gooni i weydiisaan mooyeen hawla soo koobi kara m maxaan idinka sheegaa ninka muta laba xadis wax ka haystaa nabiga iga sheegaya ninka waa bad wey marka yaraantiisa buu nabiga la kawsaday ilaa uu waa buu nabiga la shaqaynay kuntu jaarahu nabiga dariskii baan ahaa xagga guri ahaan fa kaana idaa nazla calayhi lwaxyu markuu waxyu kusoo dego bacaa ilaya wuu isoo fariintii jiray suubanuhu fakatabtuhu lahu waxyigaan uqori jiray aayadii baan qori jira on diiwaanka gelin jiray fa idaa dakarnaa waxaanu ahay haddaanu saxaabanahay haddaanu sheegno addunya addunya haddaanu sheegno on ka sheekayno dakarahaa macanaa wuu nala sheegi jiray isagoo zaahida haddana hadday saxaabadu addunya ka sheekeeyeen oo hawshaas hebel ba waxaasa u kordhay oo meesha waxaasa ka dhacay oo baryahan roob badan baa da-ay oo sunaa timid oo xoogo waa la yar carraq baa la helay oo nabigu uu la sheegay oo ku xumayn maayo aamusa iyo us ma laha ilan lamama dayn kare addunya sharida lama dayn karo ee in la badiyaa la diidan yahay addunya lama sheegi karo diinkeenu ma dhihin lana soo heli maayo ee waxaa la yaan la batanin yaan la israacin israacinin indhahan yaan loo taagin yaan lagu hanqaarmin yaan lagu kadsoomin baa la hadlay ee bini aadam addunya dayn maayo waxaan dadkuba daynaynin oo dabcubasharba uun laga karayninna sharcigu khilaafi maayo fitru naas ma khilaafo ee wuu toosiyaa ayb fakuna ida dakarna اdunyaa dakaraha macana waa nala sheegi jiray waidaa dakarna alaakhirata aakhira ka sheekaynana ak dakaraha macana wuu nala sheegi jiray waidaa dakarna acaama haddaan raashin iyo noociisa ka sheekayna dakara dakarahu macana waa nala sheegi jiray fakulu hada uxadiukum can rasuuli lahi intaaso dhan ba qabsada nabiga ruux kale oo xidhxidhan oo waxaa lama sheegi karo mamnuuc halkaa lama firin karo waad u qaadateen nabi furfuran oo basiita oo mutawaadica oo saaxiibu khuluq ah oo bulshada la fadhida waxay taabtaan ay ka hadlaan hadduusan dembi ahayn la qabto oo la qaadaw ahaa la socda bu marka meel ka maqan oo uu dareemaya inaysan fahamsanayn buu wax oga sheegay waana usoo gebagabeeyey jahaalada waxaa lagu eedeynayaa xadiidka sanadkiisa sulayman ibnu khaarija baa lagu eedeynayaa <clears throat> ayb nimana jahalada dhacaysa dabaqadan waay leeyiin way fududahay maca anahu yarwi can ahlihi xadaanaa isxaaq bn muusa alansaari qaala xadaanaa yunis bn bukayr can muxamed bni isxaaq can ziyaad bni abi ziyaad almakzumi iqat caabid can moxamed bn kacb alquradi niman baa daciifiya lakin inuu iqaya baa xoog badan waa ziyaad baan ujeedaa an camr bni caas qaala wuxuu ihi camr kaana rasuullah rasulka ilahi wuxuu ahaa yuqbilu kii la qaabila biwajhi wejigiisa iyo wa sheekadiisaba calaa ashari qawmi dadka meesha fadhiya midka u shar badan dadka meesha fadhiya ninka u liituu nabigu wejiga la qaabili oo u sheekayni oo hadalka la wadi yataallafuhum ashraartii wey markaas ashara la yihahdo ashara baa loo gudbay damiirkii waa la jamciyey yata'allafhum bidalika asagoo kusoo dumaya arrinka asaga ah ma aha xurmayn uu xurmaynaya ma ahe waa kusoo dhaweyn yuusan sii fiigin shaydaana loogu kaalmayn fa kaana wuxuu yuqbilu kii la qaabila biwajhi wa xadiihi sheekadiisa iyo wejigiisaba calaya aniga camr bn caasa buu uri oo markaa waadhabu soo islaamay xataa danantu ilaan mooday buui anii khayru lqawmi ilaan maalin isu qaatay bu inaa dadka dhan ba u fiicnay meesha fadhiya abubakar baa fadhiya cumar baa fadhiya asaabiquuna alawaluun baa fadhiya min almuhaajiriina waalansaar ahlu baycati ridwaan baa fadhiya asxaabu badrin baa fadhiya laakiin nabigu nimankaani waa niman diinta ku xidadaystay oo iimaanku uu ku biyo dhigay weeye nimankaan wadaadkana reerka hadda ku cusub xurmad dheeraada iyo isu dhaweyn dheeraadu rabaa ilaa si uu hawsha ugu sugnaato waliyarbita bihi alacalaa quluubikum way marka waa in ninka la suga la rabaa cumar marka camr bn caas xogta laba socda wuxuu u qaatay raggoo dhan ba inuu he wax dheer yahay faqultu waxaan ya rasuul allah rasuulka ilaahayow ana khayrun ma anaa khayr badan aw abubakar aniga abubakarka yaa fiican bu meeshuu durba laacay soo ma arti saxaabigu uhi abubakr laabudda min asidqi fi lxadiid huna masale la isweydiiyey masala taskiya tacdiil weeye marka waa in runta laisu sheego faqultu waxaan ya rasuul allah haddaba abubakar hay dhaafee ana khayrun aw cumar ani aniga cumarna ka waran waa keenne qaala wuxuu ihi cumaru cumar baa kaa khayr badan faqultu yaa rasuul ana khayru aw cumaan aniga cumaanna waa kee qaala cumaanu cumaan baa kaa khayr badan falamaa sa'altu rasuula allah rasuulka ilah markaan su-aasha weydiiyey sadaqanii run buu ii sheegay bu fasadaqanii waa ii rumeeyeyo xaqiiqadii jirtay buu ii dhiibay waxaanan ogaaday hawsha hore iyo soo dhaweynta inay soo dhaweyn ahayd ayib falaa wadidtu waxaan jeclaystay bu oon jeclaan lahaa anii lam akun sa'altu inaanan weydiin lahayn bu nabiga waxaan jeclaystayba inaanan weydiin lahayn ummaddan iskaga dhex jiray waan asturaaye ilaa raggii tolkii la reebay baan hawshii nabiga weydiiyey bu hawsh saasay ku fiican tahay almastuur bay ku fiican tahay falama sa'altu rasuul allah rasuulka ilahi markaan weydiiyey arrinkaas tafdiilkii ilaa ambiyadii baa kafa kaafadaba rusushii baa kala horeysa fasadaqanii waa i rumeeyey bimacnaa waa i sheegaan ujeeda fasadaqanii waa i sheegay fasadaqanii nimana fada in la gooyey yaa asalay leedihiin falaw wajidtu waxaan jeclaan lahaa ama jeclaystay buui bacda su anii lam akun sa'altuhu xadiidku marka xasan buu noqonayaa qolyaa waxay leeyihiin ziyaad ibna abi ziyaadkaasi waa ziyaad ibn abi ziyaad aljasaas ninkaa wey ninkaasna waa nin daciif ah sida sawaabka ana ninkaasi riwaaya kuma tirmidi ziyaad ibn abi ziyaad aljasaas waa min rijaali الbukhaari fi juزء اqراءة fi ju cid wax ka wareysan lama arko ninkani waa ziyaad ibn abi ziyaad almakhzumi ahiqat اimaam اlcaabid hada huwa sawaab sanadku wuxuu qabaa keliya cancanat ibn isxaaq cancanat ibn isxaaq basuu qabaa ilaa ay nakaaro muuqatana ku celayn mayno xadiidkuna shahiid buu leeyahay fi صaxiix waa anigii soo tilmaamay dadkeed u jecesha nabi allow caaisha u jeclahay min arijaali abuha su-aasha asalkeeda inay jirto saxiinkay ku timid xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna jaعفر بن سulayman الضبعي عan haaبت بن أسلم الbunani عan أنس بن maliki qala khadمtu rasuul الlah rasuulka ilahi baan u adeegay buu i caشhara siniin toban sanan u adeegay famaa qaala lii ima dhihin uf ima dhihin qau weligay uf waa kalimatu tabarumin waa mal malaalin wey waa waa kelimo weer la isticmaalo markaad waxa inaad dhibsanayso ama aad kohonayso ama aad ku daashay ama uu kaasoo booda aad ka hadlayso cagku oo kale wey waxbaa ruuxu samaynaya cagkubaa dhinac saa u yeeshay ayib wixii la halmaala khadamtu rasuul allahi cashara siniin famaa qaala lii uf ima dhihin buuhi qatu weligay cagku ima dhihin hah ima dhihin ayib wamaa qaala lii lishayin sanactuhu shay aan sameeyeyna ima dhihin bu lima sanacta waxaan sameeyna maxaa u samaysaa ima dhihin waxaan sameeyo biyeyna uf iyo cako iyo ima dhihin iyo hah ima dhihin walaa lishayin taraktu waxaan ka tagayna ima dhihin lima taraktu maxaad oga tagto u yeeli weyday yaa hawsha awoodahadi bini aadan ma awoodo hawshaas ciduu ilaahay maamuuso karaameeye mooyeene bini aadan ma awoodo ilmo yaroo toban jir ah oo kuu khidmaynayo adoo mudane iyo martile oo intaas umad ay ku dul fadhido oo intaasu xaasna kugu xidhan yihiin hawl uu inaadan weligaa dhihin caku iyo ha iyo aadan canaananin maba dhici kartaba laakiin hawshan waa maxay wa inaka khuluqin cadiim wa kaana rasuul lah sal sl ua min axsan الnaasi dadka ka u wanaagsan bu ah khuluqan xagga dabciga iyo la dhaqanka bini aadamka iyo akhlaaqda walaa masistu ma taabanin buuri khazan xariir khazigu waa nooc min alxariir walaa xar min baabi caطfi اcaami cala اkhaas waxaad dhihi jirteen weeye walaa xariiran xariirtii dhabtaydna ma taabanin walaa shay-an shay ma taabanin kaloo aan xariir ahayn kaana ahaa alyana mid ka dabacsan min kafi rasuulilah yani gacanta iyo sacabka nabi maxamed wax ka dabacsan oo ka jilicsan weligeeda ma taabanin maxriirna taabtay khasina taabtay yani jileca marka korkiisa ah ee jirkiisa ah wuxuu ku tusahayaa deganaan iyo dabacsanaan baatinka jirta ayib waxaan kaloo soo marra haddii korkay ka dabacsan tahay mooyeen hadday ku qabato inay bir ku qabatay baad moodeysaa bir inay ku hayso ayib walaa shamimtu iyo shamamtu waa isku mid mana carfininba ma ursan miskan cadar qatu weligay iyo walaa misku waa cadarka nooc kamida un weeye iyo walaa ciran wax udgoon kaana shaygaasoo kaana ahaa adyaban mid ka udgoon min caraqi nabi sal slam diidka nabi maxamed waxa ka udgoon weliga ma carfininbo hawshaasna ku talagal xadii saxiixa ayb saxiixku ku yimaad ad garanaysaan bay la tahay xadana qutaybat bnu saciid akhlaaqda hada iga khusaysa khuluqi rasuul lahi wakana rasuul llahi min axsani naasi khuluqan xalushaahidka waa inta inta kaanat dawaasiyatu khayr iyo wanaag waxaa kasii daran toban sanaan ukhidmaya nabiga weligeena yacima dhihin baa kasii daran xadana qutaybaة bnu saciidi qaala cafwan وaxmed bn cabdة الdabiy wاlmacnى waaxid wاllafظ mukhtalif qaala labada shayki waxay yidhahdeen xadaثana xamaad bnu zayd can salm ibn qays alcalawi qoys reer bani cali ibni thawban baa loo nisbeeya ma aha nisba ilaa cali bn abi aalib ma aha ninku nin shiica a min ali beyti rasuuli llahi ma aha waa qoys loola jiray awlaadu bani caliy ibni thawban oo nin kaloo carbeed ahaa baa loogu mactaraa ninkaasi aad baa lagu dagaalamaa waagii hore waxaan maray inuu daciif yahay waana sida xaafidku iyo niman badan ay tilmaameen bacda baxin waxaa muuqata ninkaa inuu yahay nin saduuq ah xadiiuhu xasanu laa ba'sa bihi maxaa yeelay laba arimood baa lagu celeeyey labada arimood hal arrin baa lagu cel ujeeda waxaa lagu celeeyey oo lagu gala shucba horta ninka u horreeye bilaabee gala shucba ibnulxajaaj baa sanka geliyey shucbana wuxuu sanka ku geliyey oo ku galay bisha marka ramadaan bisha ay dhalatee la fiirinayo yuu dadka ka hor arki jiray bisha wataa awe war wataa wataa buu dhihi jir arki jiray war waxa ma aragna beelaa tahay baa layidhi ama shawaal marka dhalato arki jiray shucbaa waagi dambe la yidhi bal ka waran salm ibnu qays alcalawi daka aladii yara ruya alhilaala qabla annaasi biyowmeyn laa yurwaa canhu buuri waxba laga waran maayo ninka dadka muslimiinta hortood bisha arka laba maalmood ama maalin arka waxba la weydiin maayo nimanka culamada ee fanigan ku fiina axmed iyo abu zurcat yaxn maciin iyo iyo keyrkoodba waxay soo xaqiijiyeen oy dabagaleen ninku intuu waayeelay ee xijibahan nin xijibo badan buu ahaa suniyahama ku badnaa iyo kuwan xirabahaaba wayna ciroobeen marka bisha marka la doondoono xiribtii cadayd baa isqoolaafaysa bil buu moodahayaa waa taa war arka war arka waa ishiis taasi waa la soo hubsado waa la xaqiijiyey marka nin maskiin ah oo xirib isku goday unbuu shubco ka farxashay waxaa kaloo sheegay inuu ahaa dadka yaqaana cilmi nujuumka ee falaga ku takhasusay ee syniska ayuu ahaa aad buu yaqaanay marka mararka qaarkood ayaa cilmulfalag wuxuu sheegayaa bishu caawa inay dhalatay markaasuu meesha ka firinaya xiribtuna waa isgodaysaa xiribtii isgoday iyo cilmigii sayniska oo sheegay he inay caawa dhalanayso wa uu ku dhaaran wallaahi inaan arkay buu leehay ninku halkaasaa laga maagay amaa riwaayada xadiidka nin fiican weeye idan jarxiguisu wuxuu noqday jarxi aan xaqiiqi ahayn buu noqday ninka jarxina waa macduur isaguna macduur buu ahaa ninku inuu sidaa ku badbaaday u badan tahay axmedna sidaasuu caddeeyey iyo maciin hada huwa sawa marka xadiidku waa ceeb la-aan wey tadciifka horena waa ka noqo asagaa laftirkiisa in laga noqdaa laga yaaba haddii xog soo korodho cilmigu waa un wax bilo bilo la ururiyo weeye maalinba wixii kuu kordha inaad gudbiso wey ayib an anas bn malik radi allahu tacaala canhu can rasuuli anahu anahu kaana cindahu rajulu anahu kaana cindahu cinda rasuuli illah rasuulka agtiisa waxaa joogay rajulun baa joogay bihi atharu sufratin rinji jaallaa raadkii baa ku yaala nin baa nabiga la soo fadhiistay oo soo fadhiistay huruud ay ku taalla ama zacfaraan cusbur wax jaalla midab jaallo hawayhii dumarka ah baa lagu arkay bihii uu ku yaalla ninkii atharu sufratin jaallo raadkii baa ku yaalla oo markaa aan si dhammaad ah oo markaa muuqanay qaala wuxuu uhi anas wa kaana rasuul اlah rasulka ila wuxuu ahaa laa yakaadu midaan sigin yuwaaji inuu la qaabilo axadan aadame bishayin yakrahu wuxuu kohsanayo nabigu dabcigiisa waay ka mid ruuxu wuxuu dhibsan inuu wejiga u daharo oo waan kugu xariire ku xaman mahayo u yidhaahdo oo usanka ka geliyo nabiga ooma badnayn hadduu ka weecan karo waa ka weecan jiray falamaa qaama ninka markuu istaagay qaala lilqawmi saxaabada is yaqaaneen wuxuu ku yidhi ninka taqaanay low qultum lahu ku dhihi lahaydeen yadacu inuu ka tago haadihi sufra midabka inuu iska daayo sooma ficlaan lahayd taad u tagtaan midabkana mar damba ha soo marsan nin ku dhaha nin baa kula soo fadhiistay saaxi aadna isuma taqaanaan amaba wad ka xishoonba laakiin niman kale ay kaftan wadaagaan isku fiican yihin baa kula fadhiya ninka wuxuu soo marsaday abufas buu soo marsaday barfum buu moodahayaa ama barfum wuxuu soo marsaday samboor ba laga qaadi oo culus war waxaan waa wixii muxuu ahaaye qoyaa wa naftaa soo marsatay meesha ka kac naftaa soo marsatay gaas baa soo marsatay kuleeyihin waxba kuu qarin maayaan dadki in loo astura la rabaa marka nabi wuxuu intaad u tagtaan barfum fiican ninka siiya ama waxaan iska daa ku dhahaa xoogo markaa dadku hadan adig kugu ficnayn baa jira oo walaalka afkiisa ku fiican oo adu adan tabin karin marka waa gobanimo dadka laga xishoodo iyadoo haddana xaqii la cadaynayo sida haboonida la tilmaamayo muhiimaddu maaha ruuxa in la dakro ama laga naxiyo ee muhiimaddu waa in la saxo ariiqa u sahlan usii karan usaayna xadaanaa maxamed bishr ila waa hawl dumar weeye akhlaaqdiisa kamid tahay xadana maxamed bishir bundar shekh jama marka sanadku xasan buu noqon calaa aqal in lam yakun صaxiixan wadaadkan muxaqiqaana waa daciif buu leeyahay hawsha anagu hadda kor aan ku jirnay buu taagan yahay xadana maxamed bishir bashaar bundar shekh اljamaca qaala xadaanaa moxamed jacfar gundur qaala xadaana shucb bn xajaaj can abi isxaaq aلsabici can abi cabdillaahi اljadli wasmuhu cabd cabd baa la yidhaha magaciisa can caaishata anaha qaala waxay tii lam yakun rasuul اllah rasuulka ilahi ma ahayn faaxishan mid xumaan sameeya dabci ahaan axad fuxshi sameeya ma ahay ay lam yakun faaxishan fii abcihi wa nafsihi walaa mutafaxishan mid iska doondoonana ma ahay nin baan dabci xumo iyo akhlaaq xumo ilahay u abuurinba laakiin wuu iska doondooni aflagaadadii buu baran jaa'ifadii buu baran caraatarkii buu baran ayib lam yatakalaf alfuxsha ayib walaa sakaaban mid qaylana qaylana ma ahay facaashu hadda laysat lmubaalaga wainamaa linasabi wixii loohan jira wey waa siiqatu nasabin laa siiqatu mubaalagatin waa maxay sakaabin mid qaylo badan ma ahayn laakiin waa qayli jirabaa meesha kasoo bix haddaan dhanahe waa mubaalaga ee nasab waa maxay sakab duu sakaabin dhawaq iyo sawax aslu lficli baan anfinaynaa aslu sifoo dhan baan diidaynaa ee waxaa la anfin ma aha aziyaada ayib walaa sakaabin ay walaa duu sakabin dhawaq iyo sawaxan u saaxiiba ma ahayn fi aswaaqi suuqa haddii la joogo nabigu mid qayga ma dantiisuu qabsan wiiisu iibsanay waana tagahaya walaa yejzi mid ku guda ma ahayn bisayiati xumaan lagu sameeyey asayiata xumaan kale xumaan iyo xadgudub lagu sameeyey xumaan kale kuma bedeli jirin walaakin waxaa dhaqan u ahayd yacfu waa cafin jiray wayasbaxu waana saamixi jiray ayib waa iska cafina ruuxa ilan waa la amraya facfu canhum wasbax baa lagu yidhi nabiga waa qaatay hawsha ayada ah xadaanaa haarun bn isxaaq alhamdani qaala xadaanaa cabd bn sulayman alkilaabi can hishaam bni curwata can abi can caaisha radi allahu tacaala canha qaala waxay tihi maa daraba rasuul اlah rasuulka ilahi muusan garaacin biyadii gacanta si wanaagsanayd shay-an qad weligii ruux kumuusan dhufanin garaacid iyo edbid ooguma dhufanin walaa haweenkiisi dumar sagaal ah oo weliba laba laba urur ah kaana nisaau rasul xisbeyn laba urur bay ahaayeen xisbigaba ayagaa bilaabay m muxuu ahaayey intaan cali iyo mxuu ahaaye reer shaam aysan laba ururba noqonin haweenka nebi maxamed baa laba urur ah ururna caaisha hogaamin jirta ururna waxaa hogaaminayay umu salama labadaasay kala ahaayeen wayna is isximin jireen wayna istafi jireen ayagaana weerur dhexeeyey ilaa waagii dambe dagaalka ay soo geliyeen faatima bintu maxamed ay soo direen oo nabigu ku ay dhaheen haween kalaa soo diray ururkii kalaa soo diray waxaa leeyihi waxaad ku tiradaa aabbaha waxaad ku tiradaa inuu nooga garsooraan rabnaa binta abi bakari sidiiq caaisho faduma irgaat nabiga u timid markaase nabi allahu haweenkaadii gruubkii kale way ka sheeganayaan caaishay ka sheeganayaan cadli bay ku weydiisanayaan garsoor wuxuu uhi yaa faatima atuxibunii ma i jeceshahay nacam aabba waa ku jeclahay faaiba haadihi warkaa joojiyo tan jeclow waxaasoo iska soo duuduub gabadhaan jeclow bui hooyada caaisha ah leanna nabig wuxuu ogyahay inaan waxba dhib ah uusan jirin cadlina uu ku maamulo garsoorna uu ku maamule qalbigaba ilan hala simi qalbigooda ayaa simi kara waxaysan xaq ulahayn bay raadinayaan haween masayrkood weeye marka haddii lala hadda la yihahdo waxbaan samaynayaa faadimo inay fogaato oy caaisha wax ka sheegto durtaa iman warka jooji baa le hawlaha ana ii yaallaana adugu hooyadaa ka agdhowow warka jooji ayib marka axadka ninka ragga marka dumarka noocaas haya ee fara badan ee xaggana labada guruuba ee ishaya ee xataa cunto xalaala nabiga ka xarimay intay u tashadeen ay ku yidhahdeen waxaa soo akalta inii ajidu minka riixa makaafira soo garan maysaa weliga aan gacan qaadin a ilaahay axaduu doortay oo susuubiye oo dhaldhaalacay weey oo toosiye maba dhici kartaba ayib maraad gacanta tuurtayba oy faniineenba garan maysidba hawsha ma og haddii qolyihi ogaadeen wax qoldaamin jira aad tahayna meeshaa lagu kala bixiba iyadu ilaa an yujaahida inuu ku dagaalamaba fii sabiil illaahi mooyeen nabigu inuu jid alla ku dagaalama mooyeene gacan ooma qaadin ruux aadama ah walaa daraba mana garaacin khaadiman gacan yare walaa mra'atan haweeneyna ma garaacin ayib idan abci kale iyo akhlaaqda wax ku maamulo wax ku xaliyo ushana ka qiimo badan iyo dilkaba ayuu nabigu lahaa ayib ila ruuxa waxaa loo dilaa in la hagaajiye dabcigaaba lagugu hagaajinba akhlaaqda kariimada ee jilicsan dasanba lagugu hagaajin ina cabdilla xasan baa laga sheegay mase wiilwaalba ninkii nin rag waa ku sameeye in adeero wuxuu ku dhaamo waaban waayey buuri si walba waan waan isku dayay baquuji muxuu ahay wax badan hadda aan la sheegi karin waa la sooman yahay ku samee wax uu ku dhaamo buuri in la baryo oo las loo suuljaawiyo in adeerow la yidhahdo waan waayey buuri ayib marna waa wii qabow kugu deeqi waayo kueelba kugu deeqa taas waa marka waa la idminaya hawsha cuslaata wey xadaثna أحmed بن cabdة الضabiy qala xadaثna fudayl بن ciyaad الزاhid الcaabid can mansuur بn المctamir can الزhriي can curwaة بn زbayr can caaئiشha qaalat ma raأytu rasuul الlah rasuulka ilaahay ma arag muntasiran asagoo gargaarsaday ama hiishaday min madlamatin gardaro dulimahaa la dulmiyey qato weligey waa hawl adag wey in adugu cidna aadan dulminin way badan tahay in lagu dulmiyo oo isdifaacdana way badan tahay in lagu dulmiyo oo weliba dulmiga lagu geysan uu badan yahay weligaana aadan hiishanin oo isdifaacin waa hawl adag wey bani aadamna ma laqi karo ilaa man casamahu llahu min alambiyaai wاrusul inta aan la noolaa weligay bayd nabi maxamed la dulmiyo haddana heshado isdifaacin ma arag maa lam yuntahak haddaan la dilaacin oon lagu xadgudbin min maxaarim illaahi ilaahay xurmooyinkiisa iyo xuduuddiisa maxaarimta wuxuu ilaahay xurmeeyey ee xarimay ama waajib yeelay xuduudda ilahay baa loo jeedaa ayib xuduudda bimacna caam ah xuduud waa maxay wamaa awjabahu allahu subxaanahu wa tacaala iyo wamaa xaramahu weeyaan awaamirta iyo manaahida laga hadlaaya marka leeya alacraabu ashuddu kufran wanifaaqan wa ajdaru an laa yaclama xuduuda maa anzala allah ma aha un xuduudda gacanta la gooye wa axkaama diin illahi wa sharci baa loo jeedaa tarkan muxuu ahay wajalba maa lam yuntahag haddaan la qararinin bimacnaa aan lagu xadgudbin meella aan lagaga dhicin min maxaarim illaahi shay ilaahay xuquuqdiisi iyo waa diinkiisi meel aan lagaga dhicin haddii asaga lagu xadguda laakiin danba kama laha faida ntuhika haddii la dilaaciyo lagu xadgudbo min maxaarim illahi ilaahay diinkiisii iyo xukumkiisii shay-un shay kaana wuxuu noqon jiray min ashadihim ashaddi الnaasi fii dalika غadaban ruux bini aadam oo cadhooda ruuxa u culus buu u adag buu noqon jiray nabigu leannu iimaankaa keenaya <clears throat> alla u dhawaashaha keenaya ka warqabka dilad baa keenaya dembiga iyo macsiyadu aahaartay ka tegi buu garanaya ma aha marka hawl ayb kuweena ruux un fiirinhayo cisyaanka iyo wuxuu dhan yahay aan ma ah fi dalika fi itaaki xurumaat illaahi adaban cara ahaan wamaa khuyira nabiga lama doorasiin bayna amrayn ay jaa mubaaxayni baa loo jeeda laba arrin oo bannaan ilaa khtaara wuxuu dooran jiray aysarahumaa kooda fudud ku dhaqanka iyo wadaydaba maa lam yakun ilaysaru ma asamna dambi ahay laba arrimoodoo bannaan haddii nabiga la doornasiiyo midas dhib yar ee sahlan buu dooranayaa hadday aysan dembi ahayn dhaqankaas waa dhaqanka la iska rabo weeye ee la doonayo culammada iyo ducaaddu iyo akhyaartu inay la yimaadaan oo wixii ayaga ku saabsan ay ka tanaasuleen una dulqaataan ilaahayna ay khayr ka rajeeyaan wixii diin ku saabsanna ay meel saaraan xadaanaa ibn abi cumar alcadaniy qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata abu muxamed alhilaaliy can muxamed ibni munkadir can curwata can caaishata qaalat istadana rajulu nin baa idan weydiisan calaa rasuulilah rasuulka idan ka dalbay ninkaasi xaafid ibn xajar wuxuu rajaxay inuu yahay makhramatu nawfal ibn cabdilmualib buu xaafidku rajaxay kitaabu اlictisaam iyo kitaabu aadaab aladab fi saxiix اbukhaariba sidaasuu rajaxay iyo fi tafsiir suurat اlacraafba khud alcafka marka la marayo labadaas saasuu rajaxa xaafidku intaa laga firiyo xufaadda badankoodu waxay rajaxeen inuu ninkaa yahay nabiga idanka weydiistay عuyaynة بن xusn بن xudayfaة بن badrin alfazari ninkii dhibka badnaa uu nabigu ku yihi waa axmaq muطaac maalin buu usoo galay nabi maxamed buu idin weydiisa markaas guri soo galay caaishu fiiriyey tani maxay ahayd buul wuxuu nabigu waa xaaskaygii waa binta abi bakr makuu furaabu mid ka qurux badan middan makuu furaa maxamedo mid ka qurux badan oo ka qiimo badan middan meesha fadhida makuu furaa caaisha marka way masirtayba t makufura ah, mxuu aha nabi alla kan waxaan waalan mxuu aha caashe bik way shalay bay ka noqotay nabigu wuxuu yihi faraha ka qaado waa axmaqun mutaa waa nin doqon oo dabaalo xaggana tollan haysto ugaas eh faraha ka qaad buu wuxuu garan waayey gabadha gabdhahaday la egtahay ama waad dhali kartaay ama waa gabadh nin walaalkaaba qaba markay u yartahay xurmee oo haddaha delin buu garan waayey xataa hadduu nabigu wax la doonahayo inuu meelaha afka ugu dhumo wax ugu sheego nabi allow mid tan quruxsan aan kuu furo war la garta wey laakiin nabiga oo fadhiyo oo gabadhii fadhido tan mid ka qursma kuu fura oo tanna iska fiiji waxaan suuragalayn wey waa waali warkeed wey warkaas soo maa in aad qalafsan buu ahaa min jufaat alacraab annajdiyin baa lagu tiriyaa waa islaamay oo nabigu laakiin ereya badan oo kulkululbu nabigu ninkan la maray waagi dambana qolyihii ridoobay buu ahaa fiiridata dadka ridoobay ee wali muslimiinta la dagaalamay ee dhib badan geystay buu ahaa fii khilaafati abubakr baa lasoo qabtay wa aslama wa xasanu islaamu laakin lam yazal fiihi jafaaun xataa khilaafada cumar siday cumar isku sigteen intuu nabigu ninka u dulqaatay haddaad daba gasho axda u dulqaatay ma jiro xadgudubku nabiga ku samayn jiray xoola sii si kastaba yeel caraatan aflagaado dulqaad buu nabigu ku wad abubakar bay yaa xilligiisna ugu ridoobay cumar bay isku rafaadeen xaafidka aad qadiyaddaa ninka u dabagalay intuu dhacday iyo dhib geystay iyo xadgudub geystay eh, kitaab ااctisaam hadda sabxdii ma xusuustay lakin halkaasu adow kaga hadla adugu xufaaddu waxay rajaxeen ninkan nabiga idanka weydiisanaya inuu yahay cuyaynat bni xusn albadri oo waaga dambe dee un muslimiintii kamid ahaa wain kaana ضaciifa اliimaan ahaa saxaabana lagu tiriyo ayib taana dhacni waa dhacdooyin ka sugan oo nabiga ku tilmaamey saxaabana ay ku tilmaameen ayb xaafidka laaki wuxuu rajaxayaa inuu yahay makhramat bnu nawfal ibn cabdilmualib inuu ahaa buu rajaxaya oo lex jeclo badnaa labadaa ra'yaba waa jiraan si kastaba noqotay isana rajulun calaa rasuuli illah wa ana cindahu anuu ag fadhiya caaisha ka hadashay faqaala nabigu wuxuu ihi bisa ibn lcashiira alcashiira hiy alqabiila bisa waxaa baas loo liitoo ba-an ibnu lcashiirati qoyska wiilkoodu waa wiil xun oo baason fiicnay aw wuxuu ihi bisa akhulcashiirati qoyska walaalkood bimacnaa qoyskaad ka dhalatay baa lagu dhihi cashiiro oo akh lagaaga dhigi waana iska istilaax la isticmaalo weeye qoyska walaalkood waa nin liita uma adina lahu waa u idma nabigu inuu soo galo ninkii faalaana wuxuu u dabciyey lahu lqawla ay lahu lirajuli qawla markuu soo galo nabigu waa soo dhaweeyey ninkii nabigu wejigu u furfuray waa waraystay sidii ninuu xurmaynayo buu usoo dhaweeyey falamaa kharaja markuu baxay qultu waxaan nabi maxamedow yaa rasuul allah qulta waxaad tidhi maa qulta wixi aad tidhi baa tihi saabiqan bisa akhulcashiira iyo bisa ibnu baad soo tidhi uma alanta lahu lqawla waadi baad u dabciso waad soo dhawaysay markuu kula soo fadhiistay nabi allow maxaa isku khilaafay way dhaqankaadii hore iyo kii dambe bay caaisha tilmaamaysa faqaala wuxu uhi yaa caaisha caaishoy cinda albukhaari mataa cahidtanii faaxishan buu ku yihi nabigu goormaad ani igu aragtay inaan faaxish ahay oon dadka muslimiinta ah wax kastoon ka tabanhaya aan xumaan la qaabilo xagge in badan baad ila joogtay miyaad igu aragtaybo dhaqankan dhaqan ka bedelan oo dadka mataa cahidtanii faaxishan ayib yaa caaisha ina min shari الnaasi dadka kuwa u shar badan waxaa kamida man tarakahu الnaasu dadku ruuxay ka carareen aw wadacahu الnaasu ay ka tageen wadaciya taraka waa isku mide itiqaaa fuxshihi hadal xumadiisa ay oga carareen af kulul oo af nijaas ah oon waxba ka sariiganaynin oo cidna xurmeynaynin waa soo gala soo gala waay soo fadhisaa ku nidhi ya yaa maxay tahay waaba dagaalba dad noocaasaa jirood moodiba inaad aabahoo dishay tartiib hadal uu kugu deeqsiin karo ku dagaalamahaya itiqaaa ay kalaamihi alfaaxish baa loo jeeda hadalkiisa qallaabsan hadda ninkaad ohan lahaa soo gal bisa akul cashiirata anta ninkaa dareemi lahaa nabigo dagaalku muxuu aha maxaan ku yeelay maxaa jira ma xalay baan eh, riyada isku miranay maxay ahayd nin lagala hortegi kara miyaad moogtahay laakiin nasiixatan lilmuslimiin baa loo sheegay ninkan inuu ausan fiicnayn waa min baab jarx ruwaad wa jarxi ashuhuud iyo waa min baab jarxi man yukhaafu ikhtiraan annaasi minhu taa baab waxaa loo yaqaanaa jarxu الnaasi limaslaxati الdiin nasiixo wey ninkan ugaasnimadiisi iyo quruxdiisi iyo muuqaalkiisa ha ku kadsoomina laakiin maadaama uu namutay oo ina soo martiyey oo inoo yimid waa in gogol loo fidiyo gobonimana loo muujiyo xadiidkan wuxuu asal u yahay cinda ahli اlcilmi aslun fi lmudaaraat dadka in mulaatafo iyo nuglaan iyo dabacsan lagula dhaqmo waa aslun sidoo kale fii haybati ahli اlfisqi wاlfujuur hiibati ahli اlfisqi walfujur cafwan in la xaman karo ahlulfisqiga fujuurka limaslaxat اdiin buu asal u yahay usuul badanoo diineed baa ka baxda wuxuu asal u yahay oo kale in af adaygu iyo dadkoo lala qaabilo waxaan munaasab ahayn kafool kafoolo lagu daqro inaysan suubanayn xadaanaa sufyaan ha ii joogaada bilahi towfiiq